falawalu midka horeeya oo ficilka ficilka mudaaric naftiisa ku nasbiya arbacatun afar wey afar wey axaduhaa arbacadii mid ka mida an weeye an an carabiga waa afar an mukhafafa min ahaqiila horayna nawaasikdii aan ugu soo qaadana haddana noo soo socotaa iyo an masderiya waa ficilka mudaaric midda nasbida anta saddexaad waxaa la idhaha mufasira anta saddexaad waa an mufasiraa waxaad ku oqoonaydaa waxaa ka horayda jumlo jumladaas macna alqowl ay wadataa xuruuftii qowlkuna kuma jiro sida faawxaynaa ilayhi an isnaci اlfulka hadda fiiri an isnac faawxaynaa waxaan u waxyoonu ilaa yidhi ilayhi nabi nuux an isnaci اlfulka doon samee anta maxaa ka horeeya awxaynaa waxyigu waa la hadlid soo maaha lala hadla laakiin xuruuftii qaafkii iyo wowdii iyo laamkii maaha marka sidaasaa lagu yaqaanaa waxaa ka horayda jumlo macnihii qowlku ku jira xuruftii qowlkuna aysan ku jirin taas mufasira la yidhaah anta kalena zaa'ida la yidhaah anta zaa'idada waxaa lagu yaqaan saddex meelooday dhacdaa bacda lamaa alxiiniya lamaa oo macnaheedu xiina yahay gadaalkeeday dhacdaa falamaa anjaa albashiiru falamaa waqtigii anjaa albashiiru kii bishaaraynaya uu yimid alqaahu qamiiskii wuxuu ku turay calaa wejihi wejigiisa falamaa lamaadaasaa xiiniye la yidhah macnaheedu waxay tahay waqti gadaalkeeday dhacdaa waa anta zaaidadaa waxay kaloo dhacdaa oo lagu yaqaana anta zaa'idadaa bayna alkaafi aljaara wa majruuriha kaafta oo xarafka jaar ah iyo isimka ay jarayda inta u dhaxaydana waa dhacdaa horaan u soo marnay ka kaandabyatin tacdu ilaa waariqi salami kacan dabyatin riwaayadda ah oo shicirka lagu soo wariyey labadaba lagu wariyey markaan qaadano marka kacan dabyatin kaaftu waa xarfu jar dabyatinna waa majruur antuna waa antii ahayd zaa'idada marka kacan maahane waa kaaf xaraf jaar ah iyo an zaa'ida kacan dabyatin waxay kaloo gashaa bayn alqasami walow qasam dhaar iyo low dhexdooda uqsimu billaah ilaahay waxaan ugu dhaaraa allow ya'tiinii hadduu ii yimaado zaydun zayd la ukrimanahu waa karaamayna oo karaamayna oo karaamayna marka uqsimu billaah an low fiiri saddexaas meelood ayay dhacdaa anta zaa'idada marka meeqaan haynaa an an mukhafafa min ahaqiila an masderiya an mufasira an zaada afartaas way an kale carabiga kuma jirto hadda wuxuu noo sheegayaa anta oo masderiyada oo ficilka mudaaric nasbida waana umulbaab ah eh, nawaasibta ayada asal u ahe eh, saas darteeda iyadoo daahirana waa camal fashaa ayadoo mudmarana waa camal fashaa ila waa nagii soo niri likulli adawaatin itafaqa camaluhaa laabuda lahaa min um adawaad kasta oo isku qaab u camal fala mid umahay leeyihiin midaasna khasaais waa laga maarmaan hadda nawaasibta yaa asal u ah an an khasaa'isteeda maxaa ka mid ah annahaa tacmalu daahirata wa mudmarata khasaa'isteedii taasaa ka mid a shuruuddeedii noo sheega canta masaliyada axaduhaa arbacadii mideed an weeye in lam tusbaq haddaan lagala hormarin bicilmin walaa danin markay ficilka mudaaric nasbinaydo shardi waxaa ah inaan lagala hormarin cilmi wax faa'iideynaya yaqiin ama danni labadaas midna waa inaan lagala hormarin naxwu yuriid اllahu alla wuxuu doonaya an yukhaifa inuu ka fududeeyo cankum xaggiina yuriid اllaahu takfiifa dhe marka ficilka ay nasbiday masderkiisa soo dhalaali mafcuul bih weeye maanta yuriidllahu alla wuxuu doonaya an yukhaifa inuu ka fududeeyo cankum xaggiina yuriid اllaahu takfiifa cankum an tasumuu hadda mubtad wey ila wax ka horeeya ma leh an tasumuu ay sawmukum soonkiinaa khayru lakum inin khayr badan marka way nasbiday ficilkii ka dambeyday yuriid an yukafifa calaamatu naصbihi wafatxu an tasumuu calaamatu naصbihi waa xadfu nuun ila waa afcaal hamse fain suriqan haddii lagala hormaro bicilmin wax cilmi iyo yaqiin faa'iideynaya cilmi ah, iyo yaqiin maaha lafdiga caynta iyo laamka iyo miimka cilmi cayn iyo laam iyo miim shardi maaha wax kastoo yaqiin faa'iideynayo way cilmigu yaqiin wax faa'iideynaya haddii lagala hormaro naxwo calima ilaah wuu ogaaday an sayakunu anahu shaniye sayakunu minkum mardaa kuwa jiran inay idin ka mid ahaanayaan haddaa calima waa tanaaba cilmigiyaaba lagala hormaray anti mar ba haddii cilmi lagala hormaro fahiya mukhafafatun fahiya cantaasu mukhafafatun waa mid laga soo fududeeyey min ahaqiilati tii cusleed oo ahayd anna taasaa laga soo fududeeyey midda mukhafafada wasmuha isimkeeduna damiiru shani weeye damiiru shanigaasoo maxduufun la xadfay marka waxaad leedahay an sayakunu anahu shaniya sayakunu minkum walficlu ficilka ka dambeeyana marfuucun waa mid la rafciyey waa marfuuc sayakunu waa kaasa waa la rafciye maxaa yeele anti waa mukhafafa maahan masderiya wa huwa ficilka ka dambeeya iyo wa faaciluhu khabaruhaa waa anta khabarkeedii ilaa antu waa mukhafafatun min ahaqiila mukhafafatun min ahaqiila hadday tahay isimkeedii waa damiiru ficilka ka dambeeya iyo faacilkiisana waa khabarkeedii an sayakunu minkum haddii markaa yakunuda laga dhigo taamu laakiin haddii laga dhigo naaqisa isimka iyo khabarka iyo ficilka oo laysku daray ayaa khabar u ah amada kamaa taqadama sidii noogu soo hormaray fii baabi nawaasiq fain subiqad haddii lagala hormaro bidannin fawajaani fa fiihi wajani laba wejaa ku sugan laba wejaa kuugu banaan haddii danni lagala hormaro naxwu waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna inaysan sugnaanayn fitnatun waxasibuu waxay maleeyeen alaa takunu fitnatun alaa takuuna alaa takunu labaduba banaan quria waa la akriyey fi sabcati toddobada qiro binasbi iyo warafci labadaba lagu akriye labadaba waa lagu akriyey marka xasiba waa maleeyey waa danigana hadde ma ahayn da iyo nuune waa wax kastoo rujxaan faa'iideynayaa loola jeeday daniga daniga maxaa loola jeeday maa yufiidu rujxaan wax oo rujxaan faa'iideynaya ee da iyo nuun kaliya meesha ka fiiri ah. hadda waxa waya dhaniya ka hormaray al takunu anti iyo laada laisku idqaam anti ah, waxaa ka horeya marka dhani wax faaidana waa xasibada xarafkii koowaad waa ka gudubnay wahani caamilka labeeya oo afarta naftooda ficilka mudaaricu nasbiya kamida lan weeye naxwo la nabraxa ka suuli mayno caakifiina kuwa ku dhegi inaan nahay calayhi calaa cibaadati اlcijli ayay yidhaahdeen lanabraxa ficilka mudaarc waa la nasbiyey calaamatu nasbihi waa fatxo waa ficil an aakirka waxba kala xidhiidhsan dheh wahaliu caamilka saddexeeyo ficilka mudaaric nafsadiisa u nasbiya key wey almasderiya wa key masderiya almasbuuqatu waa mida lagala hormaray bilaami lafdan xagga dhawaaqa naxwu likey laa tasow inaadnaan tiiraanyoon oo aadnaan murgin ey likey laa taxzanu wey inaadnaan murgin daraaddeed hadda fiiri tasawna afcaal khamsay ahayd waa la nasbiyey waxaa nasbiday keydaas laamtina lafdigeedayba ku sugan tahay likey calaamad ismihi markaa xadfu nun o taqdiiran ama xagga taqdiirta in laamtii lagala hormaro lafdigii lagu dhawaaqi maa macniya meesha ku jira naxwu jitu waan imid key tukrimani likey tukrimani inaad i daraaddeed fain lam tuqadari laamu laam haddaan la soo qadarin fakay jaaratun kaydu waa jaaro waa xaraf jeer oo haddee kayduna inay ka mid tahay xuruufuljeerka waa nagii soo marnay kaydu waa jaaro markaas waalficlu ficilka ka dambeeyana mansuubun waxaa lagu nasbiyey bian mudmaratan xaalay tahy mid la idmaaray bacdahaa kayda ka gadaal wujuuban idmaaran waajiba ka afreeya oo ficilka mudaarica nafsadiisa u nasbiya idan weeye waa goorma in sudirad haddii la hormariyo fii awalilkalaami hadal awalkiisa idan haddii kalaam ay u hormarto kalaam hadday u hormarto maxaa loola jeedaa maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa waa inaysan kalaam dhexda ka gelin saddex meelood hadday dhacdo ma camal fali karto waxa ka dambeeya waxa ka horeeya hadduu khabar u yahay dhexdii gasho ana ir waa mutade ana idan ukrimu ka ad leeda haba ma camal fali karto saddex sharxan in dhigayo saddex meelood ma camal fali karto haddii waxa ka dambeeya khabar uu yahay waxa ka horeeya khabar u yahay ana idan ukrimu ka ta labaad waxaa ka dambeeya jawaabu shardi hadduu yahay waxa ka horeeya in tatinii haddaad ii timaado idan ukrimka ukrimka ooda jasmineeda idan ukrimka tan saddexaad waxaa ka dambeeya hadduu jawaabulqasam u yahay waxa ka horeeya wallaahi idan laa akhruju saddexdaas goor dhexdiiyay gasho mubtadiya khabar hadday dhex gasho shardi iyo jawaabkiisa hadday kala dhex gasho qasam iyo jawaabkiisa hadday kala dhex gasho saddexdaas goor kalaam dhexdiisay gashay mana camal fali karto mana camal fali karto haddii kale oo aysan saddexdaas ahayn waa camal fali kartaa oo kalaam hadal ka horreeya jawaab u ah jaza iyo abaalmarinna u ah markay dhacdo wa raabicu xaraf kaafreeya ama caamil kaafreeya idan weeye waa goorma in sudirad haddii la hormariyo fii awalil awalilkalaami kalaamkaasuna jawaab uu u yahay hadal ka horeeya jazana uu u yahay ko waa shardi hal shardiyuu halkaas ku sheegay haddii ay kalaam awalka u dhacdo oo aysan xashwiga dhicin shardiga labaad wa kaana alficlu ficilkiina waa inuu ahaado bacdaha gadaalkeeda xaalu ku sugan yahay mustaqbalan mid la soo qaabila waa inuu mustaqbal yahay waa shardigii labaad waa shardigii labaad nawaasibtoo dhamaana sidaa oo wax ficilka ay galaan mustaqbal wey shardigii saddexaad waa muttasilan ficilkaas waa inuu yahay mid la xidhiira bihaa idanta idanta waa inuu la xidhiiraa saddexdaa shardi haddaan la helin ma camal fali karto ow amase munfasilan mid laga fasliyey waa inuu yahay ficilku canhaa idanta bilqasami dhaar looga fasliyey ow bilaa annaafiyati looga fasliyey labadaasna waa la ogoliyey haddii looga fasliyo qasam ama laa naafiya naxwo idan ukrimaka shuruuddii saddexdaa iyadoo laga helay idan ukrimaka saddexdii shardi waa laga helay idan ukrima dhe marka nasbi ayadoo lagu kala fasliyey qasamna maxaa leedahay idan wallaahi ukrimaka waa la marka waxaa lagu kala fasliyey qasam idan wallaahi ukrimaka laa iyadoo lagu kala fasliyeyna wa idan laa ukhayibaka laa ukhayibaka ma ku hoojinaya garabkaaga ka bixi maaha idan laa ukhayibaka la ajiibka nusqooyin dhiga ayaa la sheega waayahay laa ukhayibaka ku hooji hoojima idan laa ajiiukana waa nusqooyinka gabala ku taale qulta daalika sidaas ayaad leedahay jawaaban mujiiban xaalad u jawaabayso liman qof qaala yidhi ana aatiika waa kuu imaana watusamaa idanta waxaa lagu magacaabaa watusamaa idan idan waxaa lagu magacaabaa xarfa jawaabin wajaza qof laqbada wax ka fahmaayo farta ha taago oo aan su haya bal yariis kaanaan weydiinayna haya cabdalle fiiri bal samaa ma horta samaa markaan ka hadlayna afcuulsha afcaasha laba mafcuulu qaata hal mafcuulu qaata waxba ma qaato sama hayay ka laba mafcuul mi qaban jirtay haye aawa itus marka ana aniga aatiika waa kuu imaana wa tusamaa idan idan waxaa lagu magacaabaa xarfa jawaabi wajazaain aawa labadeedii mafcuul midki koowaad naa faacilu noqdo wuxuu laabanaa idan kii labaadna awel ma soo marnay ficilkii laba mafcuul qaata haddii majhuul loo binayo kan koobaadna faacil noqona makaan ku soo marnay maasha allah baabacdaaba kasaha dhihin qoladii alfiyada kamid ahaayo waxa weeyaan xagga nagu qalada <laughs> baab waxaan ku saabnahay faacilka waa runtiis waa yahay waa fani qismiga labeeya oo ah nawaasibta kamid ahoo ah ficilka mudaaric mid ku nasbiya biidmaari an waa fani qismiga labeeya maa qismi weeye yansibu nasbiya almudaarica mudaarica bimaari an an la idmaarideedna ku nasbiya bacdaha gadaalkeeda la idmaaro waani ka labaya m maa shay weeye waani macnaha qismiga labay qismigood waa dhammaaday waani qismiga labaya maa shay weeye nasbiya almudaarica biidmaari an an la idmaarideed ku nasbiya badaha bacdahaa gadaalkeedana la nasbiya badaha bacdahu aa la rabay badahu a ah, fiican maaa maaga inkastoo hadda badahana loo celi karo maadu mogtahay mudakr mnaf ba iska lakin wthani maadaama la yidhi badahu a ah, meeshaas munaasiba nusqooyinka gobolna waa ku qoranta badahu wthani qismiga labeeya ma qismi wey yansibu nasbina almudaarica biidmaari an an la idmaarinteed badahu a ah, aniga badaha u dhig wahuwa kaasu qismani midka an mdmara gadaalkiisa la idmaray lagu nasminaha laba qaybood ah wahuwa qisman duu qismayn maa qism wey yudmaru an la idmaara bacdahu gadaalkiisa jawaasan idmaaran idmaarid idmaarkoo jawaasan daa jawaasin banaanasho saaxiiba iyo wamaa qismi yudmaru la idmaara an bacdahu qismigaas gadaalkiisa wujuban badahu ma bacdahu ma ujeedaa saasaa saxa wujuban idmaaran idmaar idmaarkaasu wujuban waajiban oo waajib ah waajiban taas waxaan u leenahay kitaabka matnigiisa noogu imaan doonta waajiban aan dhigi karna amase daa wujuubin aan dhigi karna labadaasa noo banaan kitaabkaana noogu imaan oo lagu bartaa insha allah markii ilahay idmo hadda qaybta noo dhimanaba noogu imaana naxw wa umirnaa waa nala amray um, aywa maya waxaa tidha falwalu midka horeeya falwalu midka horeeya waa maxay sow laba qaybood ma noqon kii aan wax ku nasbinayey mid oo anta jawaas loo idmaara iyo mid anta wujuub loo idmaara soo ma noqon falawalu mid ka horaya khamsatun waa shandhe ah, qismiga oo anta jawaaska loo idmaara waa shan wahiya shanti laamukey wey laamukey laamu tacliilna waa la yidhaahdaa laakiin marka jawaas loo idmaara laba shardiya leedahay shardiga koobaad waa inuusan ka horeyn maa kaana iyo lam yakun labadaas midna wa inuusan ka horreyn haddii labadaas ka hor maraan laamukeyay noqonay antana waajiba loo idmaaraa maa kaana lam yakun waa inuusan ka hor marin waa shardi o shardiga kale laa waa inaysan ka dambayn ama naafiye ha ama zaa'ida ha ahaatee laa naafiya ama laa zaa'ida qur-aanka meelka ku jirtana zaa'ida la dhihi ma laa sila ama laa tawkiidiyaha la iska leeyay u fiirso marka haddii ay ka hor marto maa kaana ama ay ka hor marto lam yakun waajiba anta loo idmaara laamta markaas maxaa la yidhaahdaa laamuljuxuud lam yakun illaahu liyakfir lahum iyo wamaa kaana allahu liyucadibahum wey hadday laa ka dambaydo anta anta hadday ka dambaydana waaba lasoo muujinaaba in lasoo muujiyaaba waajiba markaas ta la soo muujiyo aa laada lagu idqaamaaba laadaas ka dabamarayda waxay noqon kartaa naafiya sida lian laa yakuuna linaasi dadka si uusan ugu sugnaanin calaykum korkiina xujatun wa xujaah lian laa yakuuna lian lian laa ay ahayd lian laa markaasaa la isku u fiirso waa laaduna waa naafiya waa anfine si aysan dadka ugu sugnaan leedahay laadioo naafiye ahaynoo tawkiidiyaa liallaa yaclama inay ogaadaan aad leedahay liallaa hadda fiiri anti banaanka la keena laaday ku idqaamanta liallaa yaclama yaclama waa la nasbiya anti waa muuqataa ah, waa muuqataa waxay ku idqaaman tahay laada laaduna nafyi maahan ah, inay ogaadaan aad leedahay ahlukitaabka marka labadaa shardiya leedahay marka jawaas loo astura waxaa shardiya ah, in uusan ka horeyn ma kaana iyo lam yakun hadduu ka horeeyo laamta laamjuxuuda lagu magacaaba antana wujuba loo astura waxaa kaloo shardiya laa inaysan ka dambayn sawaءn kaanat naafiyatan aw zaa'idatan hadday laa ka dambaydana waajibaa banaanka loo soo dhiga waa kan ayadaa shuruuddii laga helay naxw wa umirnaa waxaana la amray linuslima inaan u hogaansano lirab اcaalamiin linuslima لأn نسلم wey wuu ku yidhi wal waa wow iyo wal faa fa waa uma uma iyo w-o wey waxay ku cadfan yihiin wahiya shantii laamukay wey ko iyo wal waawu wey iyo wal faa-u iyo wa uma iyo wa-ow afartan ka sifee afartaasoo alcaadifaatu cadfayaan calasmin isim korkiisna ku cadfayaan al isim kaasoo khaalisin maran oo isimnimadiisu khaalis tahay saafi ah asagaa fasiray khaalis waxa loola jeedo ey laysa fii ta'wiili lficli ficil ta'wiilkiis aan ku sugnay waxaa la diidayaa sida isim faacil oo al ay gashoo kale addaa'iru fayaqdabu aa laleeyahay zaydun addubaabu kaasoo u diida addaa'iru aad tiri waa isim faaciloo al ku jirto wuxuu la mid yahay ficil addaa'iru ah, isimkaas faacil oo silada u noqday al ficil mudaaric la mid yahay kaasoo kalea la diida marka waxaa rabaa isim isim oo waxaa la rabaa ka maran macna alficil afartan waa inay xarfu cadaf mid ka midu noqdo waaw ko fa labo uma saddex ow ayagu waa xarfu cadaf waxay cadfayaan markaas ficilay cadfayaan oo macduuf waxaa ficil mudaaric ah macduuf calayhina waxa ah isim khaalis min macna alficil khalaas ficilkaas mudaaric marka waa la nasbina macduufu calayhiga waa isim khaalis ah naxwu qowlihi shaacir qowlkiisoo kale naxwu qowli haa xudhi waaye gabaraa leh gabar weeyaane mucaawiya zawjadiisiiba weeye soo uma jeedid wuxuu yidhi waa lubsu cabaa'atin cabaayad waa maro adag wey maradaas xidhashadeeda wa taqara iyo ishayda qabowsigeeda a axabu la jacayl badan yahay ilaya agtayda min lubsi shufuufi dharka jilijilicsanee reer magaalka xidhashadiisa ah. sow uma jeedid waa ay carootay marka waxay leedahay baadiyahaygiiyaa ii roonaa baadiyahaygii aa ii roonaa ay leedahay dhar iska jirjidhicsan oo iska waa inaa xirto dharkayga dhugaydii iyo maqaarkii la magdayey iska xirtaaba iga roonaa ay leedahay waa lubsu cadaacatin cabaayadda marada ad adag xidhashadeeda hadda lubsigu waa masder waa masder macnalficli waa ka marayin wa taqara wowdaasa xaraf cadas ah taqara waa ficil mudaaric ficilka mudaarica waxaa lagu cadfaa isimka lubsiga ah khalaas waa la nasbina marka wa lubsu cadaacatin cadaayad xihad xidhashadeed wa taqara cayni waa maca an taqara cayni ayadoo ishaydu qabowsato anoo faraxsan wey qofka marka ishi markuu farxa lahaa ishiisaa qabowsata anoo faraxsan ehelkayga iskala jooga baadiyihii dhugaydayda inaan iska xirto dhugay ama maqaar la magdeeyey maqaar caadiya aanta maaratay dhogorta laga xiro a la iska dhar lama ara waayaas dadka khaasatan reer miiga marka maqaarkaygaas inaan iska xirto arigaygaas iskala joogo a iga feecneedon ka jeclaa meeshaan dharka jirjilicsan laga xidhaayo magaalada axabu taasaa la jacayl badan yahy ilaya agtayda min lubsi shufuufi dharka jirjilicsan oo shafaafka xidhashadiisa waay maxalshaahidku waa halkee waa lubsu cadaacatin waa taqara cayni wey taqara ficilkaas mudarixa loo nasbiyey ee isim a ah lagu cadf wowaana ku cadaf waa qowlihi iyo shaacir qowlkiis walowlaa tawaqucu muta muctarin fa urdiya lowlaa tawaqucu muctarin mid banbaxaya raje aan rajaynay haddaysan jiri lahayn oo fa urdiyahu markaas aan raalli gareeyo maa kuntu ma aanan ahaadeen uuhiru inaan doorto atraaban da'yaal calaa tirbin aan ka doorto dadka hadday isku mar dhashaan hadday isku mar dhashaan maxaa loo yaqaan maalan isku sanaday dhasheen ama isku bil waa isku da soo maaha adiga am soomaaliga laajadu waa badan yihin maxaa laleeyahay isku da waa gar isku jin isku fac isku jil ah. kelmadahaasaa roon roon isku fil iska daaya isku fil hadda kahora lagu qofta marka soomaali laajadaha aad ay ugu kala fogyihin meelaha gabal ogaada <laughs> ah, qofku inuu ka warqabaan waa roonta uu leeyahay shaacirkan lowlaa tawaaqucu muctarin muctarin macnaheedu wuxuu yahay qof oo u bambaxaya wanaag doonaya oo wax weydiisanaya ama qof wax su-aalanaya ama qof tuugsanaya wey ama dawarsanaya lowlaa tawaaqucu muctarin mid bambaxaya oo in wax la siiyo usoo bambaxaya rajayn aan rajaynay haddaysan jiri lahayn oo fa urdiyahu aan raalligareeyo wax siiyo maa kuntu ma aanan ahaadeen uutiru inaan doorto atraaban kuwa isku da-a calaa tirbin mid ku da-a kama doorte waa ka tegey dadkii uu ka dhashay markaasu meel kale u xamaalta u shaqo tegey hor dadkii aad waxa weeye maxaad kuwan kuwan uga doorat wuxuu leeyahay aniga maahan inaan guri raadis ah laakiin waxaan diidayaa berri qof ii yimaado wax sii waxaan sii aan waayey taasaa keentay dadkii aan la noolaayoon ku da-da ahaa inta ka tago inaan meel kale u shaqo tago waxaan rabaa hadhow nin wax bixi kale inaan noqdo oona dhihi wax ma hayo maxalushaahidka laga rabaa waxay tahay lowlaa tawaquc tawaqucu waa tarajiga lowlaa tawaqucu muctarin tawaqucu marka waa waa masder waa isim khaalis min macna alficli maxaa lagu cadfay urdiya ficilkaas mudaarica xarfu cadafkiina muxuu noqday fa khalaas waa la naswiyey iyo wa qowlu shaacir qowlkiis oo u yidhi inii waqatlii sulaykan uma acqila ka thawri yudrabu lama caafati اlbaqar inii aniga wa qatlii iyo dilkayga suraykan aan dilay uma acqilow kadib aan diyada bixiyo ka fawri dibi ayuu la mid yahay dibigaasoo yutrabu la garaaca lamaa caafati lbaqaru lodu markay biyaha diido waxaa dadka loda yaqaan loley ma ahaan jirine loda dii biyaha lagu soo daayo oy biyaha diido biyihii mirif iyo waxbay leeyihin sac dhalay oo canale usha laguma dhufo karo dibigaa lagu dhufanaa mab markaas biyihii isku majira waa ku ordaa khalaas loodan waa lacabe marka fiiri dhibkuyuu ku dhaca dibiga nacfigana yaa hela looda fiiri looda caanaha lama taaban karo uluguma dhifan karo biyihii did biyihii kuu cabime maxaad samaynaya dibigaa lagu dhufanaa mab <laughs> si looda biyaha u cabto ninkaan uu dhihi jiray shiikheeni eh, sheekh isxaaq ilaahay jannaha ku abaalmariya wuxuu yidhi ninkaan sulayq ah gabar ku xadgudbay carabtuna aaday u qiiro badan yihiin dumarka ma aqbalaan in lagu xadgudbo dayusiin ma ahan carabtu sida badan wax iska fasaaday oo de gaala raac noqday oo waa dambe fasaaday ma laakiin dhaqanka horo carbeed dhaqan aad u fiican ahay xagga dumarka waxa weeyaan in lagu xadgudbo aaday iskaga ilaali jireen marka ninkan asaga gabar ma dhalin ninaa gabar ku xadgudbay waa suleyb inta u tegay kow kaga si si gabdhaha sharafta u ilaaliyo raggii gabdhaha dhale waay iska bixade adaad dilay diyada gabdhihiina waa ku nafteen marka fiiri dhibkiiyuu ku dhacay ninkaanu ku dhacay nacfigiina ayaa ku nacfiyey raggii gabdhaha dhalay ah. soo ma jeedin marka waxaan ka dhiganaha ayuu yidhi nink dibigii la dilay oo loodu ku biyo cabtay ah. dhibka isaguu ku dhacay looduna biyihii cabtay taas unbaan ka dhiganaha yidhi maanta hmm. inii aniga wa qatli dilkayga sulaykan aan dilay uma acqilow kadib aan diyada baxsho diyada caqligu waa diyada ka fawri dibi ayay ka dhiganta dibigaasoo yutrabu la garaaca lamaa caafatilbaqaru loodu markay biyo diido maxalshaahidku waa maxay qatli waa masder soo maha sulaykan qatlii aniga dilidayda waa masderun mudaafun ilaa faacili aniga dilidayda sulaykanna waa mafcuul bihigii qatli uma waa xaraf cad acqila waa ficil mudaaric waxaa lagu cadfaa qatliga oo masderka khalaas waa la nasbiyey maxaa yeelay waxaa lagu cadfay isim khaalis min macna alficil iyo